oo santarkiisa uu yahay maskaxda iyo xangullaha ayuu aqoon badan ilaahay u siiyey marka waxaan ka codsaday mar aqoonta ilaahay siiyey inuu uga faa'iideeyo ummaddiisa waana cajalo duumaysa oo ka hadhaysa in shaa allahu tacaala waxaanan ilaahay uga rajaynayaa kelmadaha ilaahay waafajiyo in la intifaacsado oo ay noqdaan cilmi muntafaca ilaa qiyaami saaca laysu tabiya inuu ilaahay afkiisa uu ku aadiyaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala aqoonta uu xambaarsan yahay waa aqoon mucjiso ah waa aqoon aan la taaban karin siday u shaqaynayso laakiin aahaarteeda iyo raadadkeeda la arkayo waa aqoon qofka bini-aadmiga in yaroo iimaan lihi haddii uu barto yaqiinta ilaahay ku kuyacni ku dhowaynaysa mar kasta oo cilmiga asraarta rabbi aad wax ka fahamtana waxaa kuu kordhaya yaqiin baa kuu kordhaysa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu baray malakuuta asamaawaati waalard nebiyullaahi ibraahim wuxuu aqoon u lahaa malakuuta asamaawaati walard buu ilaahay wax ka baray isagoo cilmigaa ka dheragsan baa haddana wuxuu leeyahay rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyadma'ina qalbi qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbi mar kastoo aqooni kuu korodho waxaa kuu kordhaysa yaqiin baa kuu kordhaysa mar kastoo yaqiini kuu korodhona khashyada rabbi baa kuu kordhaysa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa si sahlan dawga iyo dariiqa lagaagama leexin karo haddii aad cilmi iyo aqoon leedahay eh, dictoorkan insha allahu u daynayaa Eh, haddii aan la idhaah bal fannigan ama sistamkan adduunyada wax allaaliya waxa haddii aan la idhaah aynu ku shaqaynayno oo dhan waa fanniga inoo asteeya ee mid walba astaan gaara u samaystay wey wax allaaliya waxa muuqaal adduunka yaallo oo dhan isagaa fasira fannigan sheekhu u yaqaana intiinaa naa wajiyaalka ah ee iwada hor fadhida wejina weji iigama eka ninkaan hore isu naqaanay waa hebel baan odhan ninkaanaan isaqoono maskaxdu waxay odhan horo isuma idnaan arag iminka isbarta is arag aqooni kama horraysa bay idhahdaan uumiyaha waxa sawir yaalla ama bahaa'im ha noqdo ama makhluuq bini'aadmiya ha noqdee meesha fasiraysa waa maskaxda ma buuxsanto carabkaaga waxa uu dhadhaminayo adduunka waxa dhadhan yaallo oo dhan miduu hore u dhadhamiyey iyo mid ku cusubba meesha fasiraysaa waa maskaxda alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn inta dhawaaq baxda iyo sawd baxda way kala wada soocan yihiin meesha kuu kala sheegaysaa waa maskaxda sawtkaasi ciid baa leh kaasa sulaymaan baa leh ka dhawaaqaya waa hebel adoo indhaha isku hayma bannaanka laga hadlaya makhluuqaadka aa aragteen mid waliba raa'ixad gooruu leeyahay bini'aadmi bini'aadmi la raa'ixada ama la uri ma jirto raa'ixad kastana boos bay ku leedahay maskaxda ay laga fisiro innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduun qof kastaaba raa'ixad gaaru leh marka waxaan jeclahay in sha allahu tacaalaa anigoon ka dhabqinin inaan digtoorka ku wareejiyo isagoo ka bilaabaya qaabdhismeedka madaxa ilaa iyo siday u wada shaqeeyaan waxaanan uga golleeya oon uga jeedaa casharadaydii hore waxaynu ku soo qaadannay niman dajaaliin ah oo dadka ambinaya oo sheegaya maskaxda iyo madaxa inay masaabiir ka soo guraan inay midiyo saawir ah oo ruujinaata ay maskaxda ka soo guraan inay wadnaha baca xidhxidhan oo waxay ku jiraan wadnaha ka soo faqayaan bal markaa maanta digtoorku wuxuu inooga warramayaa maskaxdani muggeedu intuu la eg yahayba iyo xamilkeeda iyo intay xambaari karto ee shisheeyey intay la eg tahay iyo qaabkay u shaqayso waxaan ku soo dhowaynayaa doctor moxamed cabdi gaboose shan iyo toban daqiiqana waan idiin soo reebaya haddii aan la idhaahdo oo wixii su su'aala aad rabtaan aad digtoorka kaga bogan doontaan ku soo dhowow doctoore jasaaka allahu khayra bismi illaahi araxmaani araxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay aqoontaa noo kordhiyo dhammaanteen aqoonna anfacdana allahana siiyo waxaan marka hore rabaa inaan dib ugu noqdo maskaxdaani waxay saaran tahay qof bini aadam hadda bini aadamkan ka hadlaynaa xoolaha ka hadlaynaa maskaxdaani waxay saaran tahay qof bini aadama marka qofkan bini aadamkaahi ilaahay agtiisa iyo abuuristiisa aqoonta diimeed iyo cilmiyeed mar kaleba isku darno inaan dib ugu noqdo qofka ay saaran tahay halka uu ilaahay ka taagan yahay amase annaku ummad muslimaan nahay marka waxaan aaminsannahay haybkaan aaminsannahay ilaah baan aaminsannahay inuu koonkan leeyahay maamulo in malaa'iga jirto in rusul la soo diro ilaahay ku xiran jiraan in kutub hadalkii ilaahay maaratay ku qoran yihiin ay jiraan injin jiro waxyaalo badan oo naloo sheegay baan annaku rumaysannay annakoon indheheenna iyo maskaxdeenna iyo dareenkeenna midna ku arag inkastoo ilaahay dee magacyihiisa sifaadkiisa faraha badan yaa haddee uu ku jirto maaragtay inuu muuqdo muuqdo in daaragtii baa laga wadaa micnaha abuuristiisi iyo awooddiisiiba aayaadkiisiibaa muuqda macnaha si dadban baa laga wadaa marka ilaahay muddo dheer oo dheer oo aada u dheer buu wuxuu diyaarinayay dhulka iyo samaawaadka dhulkaa wuxuu ka dhigay meel loogu talagalay in lagu martigeliyo cid la jecel yahay marka waxaa lagu sii beeray hawadii biyihii cimiladii layrkii qoraxdii dhirtii xoolihii wax walba waa loo sii diyaariyey maantay macnaha waa dadka loogu talagalay dhulka ah la sii diyaariyey inay degaan wakhti manaafacaadsadaan camiraan ku xamdinaqaan ilaahay waxaasoo maaragtay aan iibihayn neefta aad iska cabaysoon iibiyo midna ahayn waxaa korkeenna saaran intaasoo bilyan oo xidigo ah oo qaarkood kun jeer ka wenyihiin dhulka oo tiir hayaan naga hayaana aanu jirin hadday rabaan inay nagu soo dhacaan tiir naga hayaana aanu jirin ee farsamada ilaahay iyo quwadaha ilaahay oo intaas oo samaawaad ta u sokaysa ee samaawaat ee samada dunida keliya ayaa kuwa dhoofaa albaabkeeda soke markay joogaan waxay la yaabaan waxaan isku qoofalan cidda isku qoofashay haddana way indhalaayihiin oo way dhagalayihiin oo way qalbilaayihiin oo waxay odhanayaan waa wax iska samaysmay nature bay u yaqaanaan macnaha manaa engineer sameeyey eh, nature baa ayay ka dhigeen waxaa naga horeeyey malaa'ig waxaa naga horeeyey jin markii laga tago dee dunidan kale maaragtay waxaa jira addoonkii loogu talagalay inay ka tarmaan annagu iyo ubadkeennu ee aabbaheen aadam dhulka la sameeyey ee isaga ka horreeyey ayaa laga soo qaaday dhoobadii laga sameynay iyadaana lagu celin doonaa markuu dhinto iyadaana laga soo saari doonaa maalinta layse soo saari doono inkastuu ilaahay yidhi dhulalka iyo idinka iyo wax walba de sidaan hadda ad u haysataan ma si kale kusoo wadaa maaragtay si kale kusoo bixi doona aadam qolof buu ahaa taalla ee la farsameeyey ee muddo taallay la dhisay markii la doonayey inuu qof bini aadama noqdo oo sababtii loo abuuray inuu guto ruuxii baa lagu afuufay markaasuu qof bini aadama noqday oo qabsanaya xilkii loo diray marka aan ku talagalno inaan nahay laba qaybood qayb jismiga ah oo dhulkan ka timid dhulkan waxay siday u noolaan lahayd oo dhan ay dhulka kaga xihanta hadduu biyo u baahan tahay dhulkay ka cunaysaa hadday cunto u baahan tahay dhulkay ka cunaysaa hadday hurdo hawo u baahan tahay dhulkay ka cabaysaa marka qaybtaasi waxay gebi ahaanba ku xihan tahay dhulka jiritaankeedu iyo abuuristeedu qaybta kale la geliyey ilaahay waa ka yidhi aqoon aada ku fahantaan idinma siin aqoon yar baa ilaa maantay culammada dunidoo dhan ay isku tegey ee lagu leeyahay brofesor hebel madax hebel tii dhulka un baa laga hadlayaa ta kale waxaa laga yaqaanahay waa wax aad iyo aada u yar wax aad iyo aada u yar waana tan qofka karaamada iyo maaragtay darajada sare xambaarsan waa iyadu kani waa gaarigii cidda wada ee maaragtay wadaanada waa waa enerjigaas wey waa quwaddaas dembigii ugu horeeyey ee ka dhacay markaa intii yarayd ay dee jannada la joogay aadam markii la abuuray wuxuu ahaa diidmada ilaahay iyo kibirka kibirkan ka soo qaadanaya darsigii ugu horreeyey ee diinteennu na barayso culayska uu leeyahay ereyga kibirku abuuristeennii baa lala jaanqaaday kibirkii markii nala abuuray iyo kibirkii ibliis baa isla soo qaaday oo arrin aada u culus wey maxaad kibirtaag adoo dhan baa lagu leeyahay adoo dhan baa lagu masruufaa adoo dhan baaba jirinba aan waxba ahayn markaad eegti qofkan makhluuqaadkii ugu qiimaha badnaa oo malaa'igta ahayd ayaa la yidhi u sujuuda halkaa waxaa ka garan kartaan sida loo karaameeyey addoonka addoonkan waxaa la xambaarsiiyey wixii ugu qiimaha badnaa ee ilaahay abuuristiisa ugu talagalay oo waa maxay manhajka uu ugu talagalay noloshan oo dhanba inay ku socoto addoonkiibaa soo xambaaray oo dhulka keenay oo dhir iyo xoolo iyo dad iyo wax sida ilaahay u rabo noloshan oo dhan addoonkii faraciisii ayaa midba mid soo waday soo waday soo waday soo waday ilaa calayhi الsalaatu wasalaam nabigeenna maxamed addoommada bini aadamka waxaa la siiyey ciso iyo sharaf iyo karaamo iyo jacayl aan cid kale la siin ka sokow in laga dhigay khaliifkii dhulka laga dhigay ka sokow risaaladii loo soo dhiibay ka sokow waa ka shiiku ka hadlahayey addoon addoommada ka mid ah waxaa la baray malakuutu الsamaawaati wاlard waad ogeydeenoo nebi salabaan ilaa jinka ayaa u shaqaynaya addoommo ogaada jinku waa qoomka kale nala nool wax badanna nala wadaaga muslimiin iyo kuwaan muslin ahaynba ee xunba ee ibliis iyo balaayo ku jira addoommadaas rusushoodu waa dadka wey dadkaa loo soo mariyey marka lagu leeyahay caalamiinta rasuulkaan usoo dirnay weeye micnaha waxa weye wax kasta oo wax loo gudbin karo ayuu risaaladii wadaa weeye rasuulkaas calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheeliminayay nebi maxamed markii la waday la waday la waday melegii malaa'igta ugu qiimaha badnaa malakul jibriil markuu meel marayo qof bini aadama ayuu kaga haray isaguu yidhi halkaa ma dhaafi karaan waxaasoo dhan waxay idin tusayaan kalgacaylka iyo karaamada addoonka bini aadamka la siiyey haddii aan xagga iska dhigo marka qaybtaa sare ee ruuxa iyo maxaan dhaha qiyamka iyo xiriirka rabbaaniga iyo maxaan u abuurnahay iyo maxaa su-aalaha wada waaweyn ee aan u soo dego qaybta dhulka ku xiran ee jismiga ah waayo maskaxdu ama neerbuhu si kastuu noola eg yahay wax weyn haddana wuxuu ka tirsan yahay qaybta dhulku ka tirsan qaybta dhulka waxaa ka tirsan wax kaste oo aan taaban karo ee aan gacanteeda ku taaban karo jir jismigeega ka mida haddaan tintaan taaban karo dhulkay ka timi haddaan idhahaan taaban karo dhulkay ka timi haddaan caloosheeda taaban karo dhulkay ka timi maskaxdana haddii lafta la qalo waaba qalnaaye waan taaban karnaa waaba la qalaaba iyana dhulkay ka timi marka ma ahan qaybtii ruuxiga ah haddaba maxaa dhacay laga soo bilaabo nebi aadam calayhi الsalaam laga soo bilaabo nebi aadam duriyadda uu dhalayay silsilad hiddo ah ayaa laysku gudbinay silsilad hiddo ah ayaa laysku gudbinay silsiladaas iyana dhulkay ka timid waayo waxay abuureysaa waa qofkan bay abuureysaa hooyo iyo aabbo labaduba hadday iyadu beed yar hayso aabbana luluma hayo kulankooda xalaalkaana ilmo ka dhalanayo biyahaas yar samada kama imaan meel kale kama imaan cuntadaad maalin kasta cunayso ayaa warshadihii jirkeenna loo sameeyey warshadda tarankaa la sameeyey marka warshadda taranka ayaa cuntaday cuntay ka samaynaysa xabadda beedka iyo xabadda lulumada marka wax jiraba mateeda warshaddaas ayaa samaysay yaa lulumooyinka milyan bay samaynayaan habeenkaad dhalanaysidna walaalo fara badan fara badan oo laga sameeyey muuska iyo digirtii iyo cuntadii laga sameeyey ayaan nasiib u helin inay la kulmaan beedkii si cali u dhasho mid baa galay daf waad ka dheeraysay waanad ka xoog badatay kuwii kaloo dhan sidii lagu celiyay qadarka ilaahay wey adaa adaydina jirta labadaas isku yimid ee unug waa unuga nolosha jismigan ka hadlayna uu ka bilaabmo waxaa bini aadamka jismigeenna uu leeyahay unugo unug kastaba wuxuu leeyahay lix iyo afartan hidaside oo loo yaqaan kromosom wax loo yaqaan laakiin labadaani nusna hooyaa wadato saddex iyo labaatan bay wadataa nusna aabba wadato markay kulmaan ayay unugii koowaad ee buuxa abuurmaya unugaas markuu abuurmo idanka ilaahay wuu tarmayaa labuu isku qaybinayaa labaduu isku qaybiyey sawir isku mid ah oo laba xabaa bay noqonay labadiis haddana waxay samay sawir isku mid ah oo noqonayaan afarti sideed lix iyo toban labaatan konton malaayiin ayuu dhalayaa xabadda wax aad iyo aad loola yaabo waxa ah xabadda abuurantay waxay u kala farcamaysaa unugyo kala nooca oon isku ekayn unugyo kala nooca unugu waxa waa ka shaqada qabanaya maskaxdan usoo socday waa ka shaqada qabanaya marka hadduu unuga kelyaha yahay nooc buu u egyahay hadduu unuga ilkaha yahay nooc buu u yahay hadduu unuga maskaxda yahay nooc buu u egyahay markii horena xabad buu ahaa jabiyo jab bal qiyaasa hidda lix iyo afartanka ah hiddo sidee kromosomka waxaa ku samaysan d n a wax la yidhaahdo d n gana waxaa ku samaysan inina yaryar oo jins la yidhahdo waxyaalo yaryar oo ah hidaha laftigooda kuwa ka midabka wada ka timaha wada malaayiin weeye inta ilaa inta dadku ka yaqaanaanna inay wax tarayaan wax yar wey ilaa nebi aadan bay socdaan ilaa abtirsiinyahaagii nasabnimadaaday socdaan ilaa wax kastoo tahay bay socdaan markay unugyadaasi kala baxaan ee kala nunuuc ay noqdaan waxay aakhirka dambe marka ay dee hilib noqdaan u kala baxayaan saddex qaybood saddex xuub maro waxaa doontay dheh ayuu u kala baxaya oo sidaa isku ah mid sare mid dhexe mid hoose qolo waa inta dhexoo uurkutaalladoo dhan baa ka farcamaysa qolo waa inta dhexoo lafaha iyo murqaha iyo jismiga iyo qofka oo dhan baa ka farcamay qolada kor saaran laba shay keliya ka farcamaya maqaarka xaragga iyo nervous system annaka af soomaaliga waxaan ugu yar maskax baan odhanaynaye nervous system waxaa loo yaqaanaa saddex kooxood oo wada shaqaynaya oo midu tahay maskax maskax maxaa loola jeedaa wixii halkaa af afku goostay haddaa maqasheen wixii ka sarreeya gurigaas wixii ku jira ayaa maskax qaybta labaadina waxaa weeye xangulle oo isna waa maskax soo dareertoo ku xiran maskaxda tiirka maskaxda ayuu ku xiran yahay oo isaguna lafta dhabarka ee ishaysaysata godka yarka ah ee dhuuban dhuuban dhuuban dhuuban ee halkaa ka bilaabmaya ilaa dabagebinta ayuu dhex maraya qaybta saddexaadina xangullaha reerihiisay ka baxayaanoo waa wayro nerviska wey waa nervaha marka haddaad neerva maqashaan waa kuwaas baxaya maskax haddaa maqashaanna waa kan xangulla haddaa maqashaanna waa waxa dhuuban ee ku jira xangullaha dhabarka ku jira intaas way wada shaqeeyaan seebay u wada shaqeeyaan laba shay horta waa qaali aad bay qaali u yihiin oo maxaa qaali u yihiin ka kaleba waa qaali laakiin haddii dhaawac gaaro labadan kale haddii dhaawac gaaro dhibaatadooda way ka culus tahay ka saddexaad sidaa awgeed ilaahay labadooda wuxuu ku dahaaray laf laf buu ku xiray kanna laf buu ku xiray xangullahana laf buu ku xiray waayo haddii xangulluhu ku go'o iyo haddii maskaxdu ku go'do dee khatarteeda iyo dhibteeda ayaa ka culus wayrada laakiin iyaku waa kuwa dibadda u soo baxaya iyo ka laftigooda waa la ilaaliyo lafa lama gelin laakiin murqaha hoostooda iyo yaa ayaa la geliyey in kastoo ay dibaddanba yimaadaan marka labada shay ee dibadda ka abuurmay waa haragga maqaarka iyo skin iyo nervous systemka saddexdii shay aan kuu sheego malaha marka naarta dadka la gelinaya laleeyahay mar walbaba maqaarka aan ku haddana waa u bedelaynaa waayo waxa ku badan ku badan ku badan nerveska neerfayaasha ku badan xanuunka iyo magaciisa ayaa ku badan marka suu u dareemo qofku xanuunka ayaa la taabsiinaya maqaarkan la gubaya haddana loo abuuraya lagu soo celinaya okay waxaani waxay ka dhigan yihiin kombyuutarka telefoonka aada haysatid weeye nervous system laakiin cid baa isticmaalaysa nafsad ciddii lala xisaabtamayey ayaa waxaan isticmaalaya oo lugta qaad gacanta qaad amarkii markuu soo baxo bartii lugta loogu talagalay baa de amarku ku dhacayaa marka lugta qaad maskaxda markii saa loo dhigay waa la sawiray waa la sawiray waa la sawiray waa la sawiray waa la sawiray marka waxaa laga sawiray markii dhibic la taabtaba koronto la taabtaba meel jirkaaba dareen bixisay markaa sawir qof bin baa ka ka dhashay sawirkaas ka dhashay ee calaamadaha laysku geeyey meelana waa wax yar meelana waa wax weyn maal carabka wax weyn nin carab weyn oo carab ballaaran baa sawirkii soo baxay nin gacanta midig ama gacmuhu aada u waaweyn yihiin macnaha meelba meesha ay ka shaqo badan tahay ayay ka unugyo badan tahay shaqo ka unugyo ka unugyo badan tahay oo hadda maalintaas oo dhan gacantaasi shaqa haysaa dhidhidhidhidhidhidhidhidhidh ama carabku shaqoo eh, shaqu haya markaa unugyada ka shaqaynaya halkaasi waa unugyo badan badan oo goob weyn oo maskaxda ah qabsaday halka maal eh, dhabarkaaga ama intaan kore shaqo ay hayaan ay yar tahay neefta inay fuufuuf fuufuuf dhahan mooye wax kaloo hayaan aana jirin sawirku qof maaragtay luga dhudhuuban amase yaa uu soo saaraya maskaxdani marka iyadu ma aha ruuxii iyadu ma aha nafsadii iyadu waa qeyb jismiga ka mida wey nervous system waa qeyb jismiga ka mida laakiin muxuu ilaahay ugu talagalay waa qeybta jismiga loo soo maro in lagu maamulo qeybta jismiga loogu talagalay in lagu maamulo laba nooc ayay u xukuntaa jismigeen oo dhan laba nooc ayay u xukuntaa labada nooc xukuntaa waxaa weeye mid markii unugga maskaxda magaca gaaladu siiyeen waxaa weeye neuron waa askariga shaqadan qabanaya waa qof nool oo kale macnaa askarigaani maaragtay waxaan amamraya waa unug aan indha iyo midna lagu arki karin marka neuronkan maskaxda marka keligeed la cabiray imise neuron baa ku jirtaa boqol milyan waa ka badan yahi boqol bilyan waa ka badan yahi waxaa ku dahaaran oo la jooga unugyo kale oo maskaxda iyana ah oo loo yaqaano gilya oo maxay qabanayaan askari bay u yihiin newronkan bay mid nafaqada siisa mid difaacda mid qaboojisa mid qashinka ka gurta mid geligeedaba toban jeer bay ka badan yihiin askarigii shaqaynaya inta ilaahay ku ilaaliyey xabaddaas oo qura yaa inta unug ilaalinaysa ee maaragtay ka dhigaysa boqorkaas yarka ah inuu shaqadiisii u guto haddaba neuronkan xal xabba haddaan qaadano wuxuu u samaysan yahay in dhexe iyo laamo yaryaroo korka ah iyo laan dheer oo hoose inta dhexe waa inta nucleus waa inta hidihi aan sheegaynay shaqadiisa u gaarka ah ay ku jirto waa meesha maskaxadiisu ku jirto oo hadduu indhaha yahay ka indhaha halkaas baa ka indhaha shaqadiisii ay ku jirto oo hadduu yahay kan hadalka halkaasay ka hadalka shaqadiisa ku jirta marka inta kore waa sida radioga anteenada uu u soo qabsado warka dibadda uga soo qabsado ayaa xididadan kore yaryar u qabsanayaan walaalihiisii kale fariintay usoo dirayaan buu ka qabsanaya kan dheerna bartii la yidhi gee ya ayuu geeya bilyan ka midihi dherarkoodu ishuba qaban mayso qaarna maskaxdu ka bilaabmay dherarka ilaa kaadida ama lugta ayuu tegaya dherar intuu ka marka muruqu waa shay halkaa iska yaal oo aan shaqayn karin ilaa askarigaasi yidhaahdo lugta soo lab markaa muruqii ya kalaabka kalaabidda ayuu amarka siinaya ya markuu amarka siinayo kii kor u hayay xagga hoye dabci buu leeyahay si lugta loo soo laabo waa wax ugu simbalsan baan de macnaha idin askartani marka neuronska ah ee maskaxda ku dhex jira xaafadaha hargeysoo kale leeyahay meel xaafad baa xiran waxaa loo yaqaanaa waa centerka hadalka meel kale xaafad kalaa xiran iyadana waa centerka hadalka laakiin labadii sentare hadal midna wuu soo qabanayaayo marka ay tiraahdi magacaa ayuu fahmayaa magaca markuu fahmo magacaa ayuu kii kale odhanaya waxaa lagu weydiiyey magacaa markaas waxaan odhanayaa gaboos may fati macnaa ma amar ma bixin kara <laughs> ya marka taasi waa qaybta aada og tahay adu qaybtaad og tahay ee magacaa waxaa qabo waxaa cun qaadadaa qun waa qaybtaad conscious ka tahay ficilkeed laakiin boqolaalo kun oo jeer waxaa ka badan qaybtaadan adigu ogeyn ee raxmadda ilaahay shaqada iyo kuwata adugu waad socotaa waddadaad socotaa ma waxay kula tahay markaad soconaysid inaad leedahay lugu yahay qaad lugu yahay qaad gacan yahay qaad garab yahow qaad magaciisii qaad yaa may kombyuter baa ilaahay u sameeyey yaa inaadan dhicin inaadan lugaha isku dhufan inaadan gravitiga dhulka ku jiidan inaadan maxaa dhahaa waddada lumin inaad kombyutar baa shaqaynaya aadan wax allaale waxaad ka ogtahay adig weliba kombyutarkaas shaqaynaya waxaa ilaahay u sameeyey waxaa la yidhahdaa reflexes haddaad wax khatara uu dareemo sugi maayo kii dareenka lugta laab iyo caliga laab god buu dareemay ya uu boodaya markiiba isagoo aan adiga aadan odhan maaragtay eh, bahal baad dareenta ya bahalka odhan mayse bahal baan dareemay lugyahay soo eh, soo lya ee eh, automatically qaybo dhan oo maskaxda ah ayaa dareenkaasi gaariba maayo maskaxdii aada xukuntay ilaa hadda inaan inaan hadla anaa xukumay marka inaad xukuntayba gaari maayo ee meel ka sokaysa laga soo laga soo laabay laga soo kicina haddaad hadda fiirisid caawa markaa guryaha ku noqotaan nin kubad lukula eh, ku laadaya maskaxda oo goolka dhalinaya ama laaday wuxuu doona ahaado oo kor maraya ninkaa waxaad eegtaan bal jismigiisu siduu u taagan yahay gacan saana saana lug garab saana madax saana sagaal iyo toban meelood baa laga jajabiyey si aanu u dhicin ee uu kubaddi u laado isagu ma samayna waxaas gaariga aan wadnaba ka soo qabo gaariga aan wadno marka hore wuxuu kaaga baahan yahay dareen soo jeed soo jeed laakiin markaa baratid anoo kula sheekeynayaan ayaan wadi karaa maaragtay inaan waxyaala khatar iska egeega keliya mooyaane laakiin waa wadi karaa gaariga jismigeenna qaybahaasoo dhan baa ayaa waday marka qayb waxaa weeye unug seel oo unug kale ku xirmaya seebay iskugu xirmayaan seebaa anteennadii soo qabanaysay iyo waayirkii dheeraa ay iskugu gudbinayaan macluumaadka ay rabaan inay qabtaan iskuma dheganaa ee dhexdooda ilaahay wuxuu dhigay meel yar oo dhareer yar oo kiimika ah uu yaal markaasaa shaqooyinka jidhkeenna ka dhacaya oo dhan kiimikooyinka kala noo nooca haddaad qabanaysid waxaas kiimika hebel isticmaal markaa kiimika hebel baa kii kale u gudbinaysa anteenadii kale orada soo kaadima haddaad shaqa hebel rabtid kiimika hebel isticmaal oo tan dawooyinka aad aragteen maskaxda ka shaqeeya oo dhan badidood waxaa loo isticmaalaa bartaas bartaa maaragtay ay iskaga imaanayaan ayaa shaqadii aad rabtay adiguba ka fulin kartaa adoo iska dhigaya inaad meerihii dee aad ya aad ku xays qayb waa qaybta marka silsiladda nerva ah qaybna waxaa weeye qaybta hormoonka qaybta hormoonka waa maxay jirkeenna waxaa ka buuxa qanjiro dhalah da-ah dhacan loo yaqaano hormoon loo yaqaano dhacannadaasi gabadho inay caado hesho wiilku inuu qaan gaaro inantu inay qaangaarto hooyo inay caanaha naaska ay ka samayso waa kun shay tyrood meelka ha kalaayeena waa kun shaqo oo dhacaamo ku shaqaynayo dhiigga raaca iyagu anneerraba ma raacayaan dhiigga raacayaan qaybtaasna aabbaheed waa qayb maskaxda ka mida ah. labada qayboodba jirka marka hadday tahay hormoniska iyo hadday tahay nerviskaba halkan baa lagaa laga xukumo marka muhiimaddu kani waa mishin wey keliya waa mishin sidaad u isticmaashid bacdamaa uu dhulka ka yimid isagu si gaarigii la waday gaari fiican kugu noqdo ama telefoonkii telefoon fiican kugu noqdo waa inaad ilaalisaa waxa dhibaya hadduu sigaar yahay hadduu jaad yahay hadduu wax kasta ahaadee wixii dhulka ka soo baxay waxna waa wax u faa'iide ah oo korinaya oo wanaajinaya waxna waa wax dhaawacaya jaadku wuxuu ku jiraa kuwa ugu waaweyn ee dhaawacaya maaragtay eh, unugyadaas aan idiinsha sheegaya dhaawacaya haddaad subaga iska badisid haddaad eh, sokorta iska badisid haddaad milixda iska badisid waxaasoo dhanna see u ku afgaranayaan xididadii dhiigga u keeni lahaa askarigan qaaliga ah ayaa waxaa ku dhacaya xanuunkii subaga xanuunkii dhiigkarka xanuunkii magacaanka markaa dheecaankii saxdahaa ay heli lahaayeen ee nafaqadii dhulka ay heli lahaayeen ma heli karaan markaa gabow baa dhaqso imaan kara xididkaa dilaaci karo ku dhex qarxi kara xididkaa xirmi kara waxaanad maqasheen wada baalig iyo magaciisa suuxidda waxaan bacdamaa korontadan idiin sheegay dhir dhir dhir wada ordaysa malaayintu yihiin haddii meel yar yar yar oo xataa aan la arkayn ay wayrka ka gaarto oo ay dab tirig tirigsiiso halkii ay xukuntay hadduu gacan ahaa hadduu lug ahaa ayay korontadaasi qabsanaysaa marka qof kastoo arkaysaan ee kakakakaka leh waxaa ka dhigaya dabkii waayarka u soo gudbanayay dabku marka hore wuxuu ahaa mid miisaaman oo dee caqli ku socda buu ahaa laakiin markaan dhaawac baa keenay wuxuu sii daayey maaragtay shoogaa oo kale ayuu ayuu sii daayey adoo taagan ayaa kaadidu kaa baxsan karta maxaa dhacay sentarkii kaadida ayaa korontadii ka dhacday marka amarkii baa dhacay aduguse laakiin amarkaagii de maaha caqliga ku shaqaynaya suuliga tag ma ahayne waa mid sentarkii shaqada qabanayay ka dhacay hadalkaagaas ayaa anoo idinla hadlaya dhici kartaa inaan gagagagagaga dhaho maxaa dhacay gobkii sentarka laga xukumaya hadalka ayaa shucaa ka dhacay marka maskaxdu waa xubin ka mid ah maadada dhulka ka mid ah abuuristeeda oo dhan jismigeennaanoo dhanna dhulku ka yimi wax allaala waxa ka baxsan waa waxa garaadka mishinaday ku amrayaan wax walba ka soo qaba adiga zina ka soo qabo waa ta laisku cadaabaya ka soo qabo xan ka soo qabo waa ta laisku cadaabaya ka soo qabo dil qofna disha ka soo qabo waa ta laisku xaanaanaya ka soo qabo waxaa qabanaya waa maskaxda jirkii amraysa gacantii qorigii qabanaysa laakiin amarkani wuxuu ka yimid garaad buu ka yimid kale oo ka sarreeya maskaxa ka yimid ya ruuxii iyo nafsadii ayaa xisaabiyey oo yidhi ninkan dil inta wax isku soo xirxiray mishinkanna way isticmaaleen ya maskaxda maskaxdiina jismigii kale ayay isticmaashay ya carabkan dhag dhag leeyahay waxyaalaha ugu badane maaragtay ee eh, naarta ku geyn doona uu ka mid yahay waxaa weeye marka eh, ku talagala maskaxdu inay tahay cad hilibah maxaa marka masaabiirteeda hal daqiiqa haddaa isiisa masaabiirta maskaxdan waxay ka samaysan tahay kubad kubaddan ilaahay qaaliga ahay laf buu ku xiray kor hoos qam meel dhaqaaqi karta ma jirto jirka markaad halkaas wixii ka sarreeya waxaa keliya oo loogolyahay inay dhaqaaqaan waa cadkaa hoose bes kaa keliya dhaqaaqi kara lama ogola maskaxdu inay la kulanto iyo ay maaragtay diryaan daryaan iyo ay la kulanto marka gurigan oo kale lagu xiray dam maxaa loogu xiray in lagu ilaaliyo aan dhibgaarin guriga la geliyo waa maxay guryaha adduunku dhiso waxaa la ogaaday nooca u samaysan aqal soomaaligu inuu yahay ka ugu adag maxaa dhacay nabarku markuu ku dhaco kii sidaa u samaysan afargees wuu wada jebinaya laakiin kii saa u samaysan wax badan oo badan baa ka sabiibixanayo geesta kale ka ka aaday maskaxdii waxaa la yeelay biyaa lagu guray gudaheedii iyo dibaddeedaba markaa laftan hoose ay ku fadhido waa bad weeye waa legs biyo weeye biyahaas haddaanay jirin hilibkan iyo neerbayaashii lafihii bay ku istaagi lahaayeen lafihii bay ku fariisan lahaayeen marka maskaxdii waxaa laga dhigay doon doon saaran biyahan oo laftii ka ilaalinaysa gudaheedii waxaa laga sameeyey godad waaweyn baa laga sameeyey godadkii waaweynaana biyaha laga buuxiyey maxaa looga buuxiyey miisaankii iyadu ay lahayd yaa labadii kalo ay lahayd in sidii kubadda inta loo buufiyo miisaanku uu khafiif uu noqdo maskaxda markii la soo qaaday sawirada beri aragtaan sidan oo dheer cadkii hilibka ahaa uguma jiro ee wuxuu ugu jiraa saasaa loo laalaabay waa la laalaabay waa la laalaabay waa la laalaabay waa la laalaabay iyadoo duntii laysku laalaabo la yeereeyey ayaa la geliyey godki haddii la fidin lahaa xaafad dhan bay qaada marka waxa madaxa kuu saarani intaas oo bilyan oo eh, macnaha unug waxaa keenay hadda sawirkeeda haddaa fiirisid waa wada laalaab ee ma aha kubad ma ahan ee waa way laalaabanta way laalaabanta way laalaabanta laalaabkaasoo dhan waxaa la rabaa unugyo badan inay qaado wax badan oo unugyo ah inay qaado haddii biyahani marka godad bay uu ilaahay ugu talagalay sida suuliga ay ka soo baxayaan iyo godad ay ka baxayaan kuwaani afar iyo labaatanka saac biyaha way sii deynayaan biyahaani waxay ka baxayaan godadka kale maskaxdan bacdama ay kombyuutar tahay oo ay kululaanayso oo ay shaqaynayso oo ay daalayso biyahan baa lagu yaa lagu rushaynayaayo lagu qaboojinayaayo lagu nafaqaynayaayo lagu lagu ilaalinayo waxaasoo raxmada agtaada ka dhacaya oo adigu aadan dirsan ka soo qabo dhiig yar baa kugu furmay malax yar baa kugu furantay maninjahitis wax la yaraa kugu furmay t b baa madaxa kaaga dhacday godadka yaryaraa biyuhu ka cab e, ka baxayeen way ka yaryar yihiin inay dhiigga ay ka baxaan godadkii yaraabaa xirmay markay xirmaan biyihii korana way soo shumayaan ma istaagayaan godadkii way weynaanayaan maskaxdii way weynaanaysa ilmo yaroo maskaxdu curdana hadday tahay madaxii baa intaa la ekaana waayo laf ma leh kubaddii unbaa ayaa fidaysa oo xanuuno aad ku aragteen caruuro badan oo maaragtay dhakhaatiirta loo geynayo madax weyn leh laakiin haddii laftii xirantay haddii laftii xirantay allaala waxay qaadi karto oo kale ma jirto dhiiggii baa ku jira xididadii baa ku jira xuubabkii baa ku jira maskaxd maskaxdii baa ku jirta waxaasoo dhan ka badan ma qaadi karto marka haddii dhiig kugu furmo ama haddii biyahaas meelay ka baxaan waayaan adoo madaxaagii xirmay waxaa loo yaqaanaa bresharkii maskaxda gudaheedii ayaa kacaya ilaa meelay ka baxdo meel allaala meel ay u cirsanto oo ay uga bixi karto laftan ilaahay ku qafilay ma jirto markaa way dhimanaysaa haddaan si deg dega yaa ama inta tuube la geliyey dhiigga laga daadin ama aan biyaha laga daadin ama inta madaxa la furo buradii koraysay laga soo eh, laga soo fujin waxaa saas kugu qafilan waxaan ka bilaabay caqligii weynaaye ilaahayna siiye wacallama aadama alasmaa'a kullaha marka laleeyahay waa cilmi weeyaan haddii lagu yidhaahdo t v magaca dee magac kasta waa cilmi dhanoo socda wey ya haddaa cabdi keliya haddaan dho waa cabdi waa inaan ka shakeeya cabdi waasaa waa nin reehebel waa nin gaaban waa nin marka magac kastaba waa cilmi dhan oo taxan wey marka aqoon baa noloku shaygii ugu horreeyey ee aadam maaragtay lagu hadlaya waxay ahayd cilmiga ayay ahayd iyo aqoonta calayhi salaatu wasalaam dee nebigeenna markii risaalada loo soo dhiibayana wixii ugu horreeyey cilmiga ahaayeen marka cilmigaas nala siiyey ee karaamada intaa la eg nala siiyey ma idinla tahay lafta sidaa u qafilan ee aan idiin sheegay inaanay dhig yar qaadi karin lafta waxaa ka sii daran xuubab adag haddana xuubab dhexe haddana xuubab jilicsan intaas oo shay bay halkaa ku jirtaa qam loo ilaaliyo loo ilaaliyo ma idinla tahay masaabiir iyo dhagxan iyo tima yaa ayaan ka soo fogay maxnaha eh, fakerkiina ma gelaysaa maskaxdii ninka odhanaya inta uu qabsado qof uu yidhaahdo masaabiirtan baan kaasoo ya kaasoo fagay de dhibic dhiigaanuba xamili karinba oo dhaktarka loola soo cararaya marka iskaanka la saaro dhibicdan dhiiggaa idinkayaana idinla yaraan kombyuutarka hadalka haddii dhibicda dhiigaha ay dul fadhiisato hadda waa dhibic yar maaha unugyadaani ma xamili karaan miligaraam yar oo culays unugyadaan idin sheegay markiiba gacantaa curyaani noqonaysa ya waayo meeshii layga amreeyey ayaa ayaa shaqadii laga istaagay marka bal musbaarkano <laughs> meesha uu dhex maray ee uu dhex joogay iyo marka uu ka soo siibay iska dhaaf wax kale dhakhtarnimada hadday xabadi ku gasho xabad baa lagugu tuur dhash marka xabaddii halka kaaga dhexay way qabowday maskaxda bartamaheeday fariisatay waxay jeerasa way jirta laakiin meel bay fariisatay haddaad adduunka oo dhan tegtid kuwa ugu cilmi badan haddaad tegtid dhakhtar ku dhaca inuu soo saaro ma jiro maxaa dhacay iyadoo nadiifay gashay meel markaad tiraahdee waan soo saarayaa imise unug baad jarjaraysaa oo iyadii ka badbaaday markii hore baad adugu ayaad jarjaraysaa marka lafta dunida oo dhan wixii bir ku jira waa la iska daayaa lamata yaa lama taabto haddaanay meel dhow oo sokede yaa aanay aanay ool marka maskaxdu waa shay aad iyo aad u delicate ah waana shaygaa qaaliga ah oo jismiga inteenna kale oo dhan xukuma hadday tahay qaybtii xasuusta iyadaa loo isticmaalaya ogaada inkasta oo uu jiro sentaradan maskaxdu haddana waxaan hubnaa oon ognahay oo diintuna bartay in sentarkani markay maskaxda keligeed isticmaalayso uu yahay cali baan arkaa indhihii iyo unugyadii dhiridhidhir ordayey iyo korontadii tagtay iyo faaxay arkeen laakiin marka ilaahay isticmaalayo afalaa tasmacuun afalaa tubsiruun afalaa u leeyahay indhahan ma aha indhaha laga hadlaya ma garta manaa indha ka ballaaran oo ka baaxad weyn kuwaan ya oo oo leh xikmadda aad ku eegeysid xikmadda shayga la yidhaahdo aad ku eegaysid markaa laba indhood baad leedahay ku talagal hadaba ya indhaha waa kuwaan fudud oo aad ku nooshahay oo aad jidka kaga leexanaysid ood wax ku arkaysid ood wax ku qoraysid ood ya indhana waa kuwa caqliga iyo qiyamka iyo ilaahay maa arata aayaadkiisa iyo wax walba ya markay arko waxaanu arko uu leeyahay rabbanaa maa khalaqta haada ba muxuu ku gartay waxaan inay ka awood wen yihiin bani aadamka iyo magaciisiga waa wax ka baxsan maskaxda oo ka tan weyn ya iyakoo indhahaasi jiraan baa maalin walba haddana waxaana la yidhahdaa annagoo intaasoo caqliga nala siiyo nala ku raray oo caqligii ku raray oo kii ka weynaa nalaku raray oo ruuxii nalaku raray ayaa maalin walbana waxaa lagu yidhi inta ilaahay hortagtay waxaad tiraahdaa ihdina siraada almustaqiim waayo kuwaas kuguma filla ee ilaahay unbaa jidka ya ilaahay unbaa jidka ku tusi kara indhihii ma itusaan jidka caqligii laylahaamaad wax ku aragti mu ituso marka waxaa weeye wax kastaba wuxuu ku dhammaanayaa qadarka rabbiga ya in ilaahay kula rabo inaad waxaas ya aad ku gaartid macnaha caqliga kuma gaari kartid jidka saxdaa ah. intaan naqaanaah waa in kooban shayaadiin iyo balaayo nala daba dhigo oo ciiddaa ka badanna iyo shahawaadna waa waa jiraan marka dee tii ilaahna waa ta u dambaysa oo intaanu caqli laysdu dul saaray ilmaha yarka caqliga ku bilaamaya ee markiiba naaska hooyo doonanayaa dee isagu odhan maayo naaska hooyo aawe waa ilhaam de maarata ilaahay uu dareensiinaya noloshaada halkaa ka ka doono saas buu caqligu u korayaa caqligu markuu koro uu dhammaadana wayigaa waxyigu markuu dhammaadana rabitaanka ilah baad ku badbaadaysa ya rabita wasalaamu calaykum waraxmat llah jazaahu allahu khayra inaha laa tacmal absaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur in aynu laba indhood leenahay culimmadu markay de ka hadlayaan sida doctoorku u macneeyey si ka yaro hooseysa ayay u macnaynayeen maanta waxaa fahamteen aayadda qur-aanka innaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur jasahu llahu khayra waaxsana allahu ilayhi waxafidahu allah waxaan u gudbayaa su-aalaha la soo weydiiyey su-aalo saa usii badan ma ahan su-aashii ugu horreysay dhegaysta halkan fadhiyaa wuxuu kugu yidhi farsamadan iyo cilmigan ilaahay ku wadeeco dhigay cidna mau tababartay hamigaagase ma ku jirtaa mar haddaad siyaasaddii ka fadhiisatay inaad arday samayso aqoontankaa dhaxasho haddii aan la laydhaha bismi illahi raxmaan raxiim su-aashaas caawa ah, waxbaan rabaa inaan idin fahansiiyo anugu ma tababari karo dhakhtar neurosurgeon ama neurology maxaa dhacay jaamacadda medicinka markii ardaygu galo lix sano toddoba sano oo uu dhammaysto lix sano oo kale ayaa neerbaha la qaataa marka wuxuu ka soo bilaabayaa ba ta ja sa ya marka waxaa ka qayb gala intaas oo dhakhtar oo brofesorro ah ee sanad walbaba qolo barayso nooc gaara iyo sentar gaara may garti macnaha marka waa wax loogu lagu barto jaamacad oo jaamacad kale loogaga sii baxo ee ma ahan wax qof maaragtay dhabarka uu saaranoo inta inankayga soo qabtaan odhanayo ba tasaan waa aqoon macnaha intaasoo dhakhtar baa ka soo baxda sanad walba haddana waad arkaysaanoo wax doonanaya neerfayaal iyo maskax ma jiraan maha inay ka adag tahay ee waxaa weeye malaha waxaan is yidhi dherarkaas ayay ayay diidayaan baa laga yaabaa marka anugu waxaan yeelaa arday baa hadda dhakhaatiir baa ila jooga jaamacadahan hargeysiya ka soo baxay brofesaro waaweyn oo maaragtay waxqalana dibaddan ka keenay dhakhtar walbaba dhakhtar somalilandra ayaan gacan yaro uga dhigay laakiin waa practice ma aha ma ahan jaamacaddii maaha ya jaamacaddii maahe waa practice oo markuu jaamacadda aado unbay sii anfacayaan waxaan oo sii sii qaadanaya marka anaa jeclaan lahaa maaragtay laakiin aan idiin sheego yaan la ii arag mucaarad xukuumadda ayaa waxaa blaan leh adduunka odhanaysa maxaa naga maqan waxaa naga maqan dhakhtarka neerfaha iyadaa diraysa marka ya iyadaa diraysa ama dowlad haw barido ama canshuurta dadka ha ka bixiso micnaha baahiyaha dadka haysa cid baa u xilsaaran takasusyada kala ah, maaragtay aad eh, diraysaa marka ma aha mid dhakhtar samayn kara maaha xaqiiqdii markaan idiin sheego ee waa mid qaran hawlihiisa qabsanaya uu yidhaahdo maxaa naga dhiman waxaa naga dhiman dayuuradaha kaa waa gaarnay kaa waa gaarnay kaa waa gaarnay bailodyadii baa naga dhiman marka waxaan dirsanaynaa bailodyadii ya marka waa xil qaran ee ma aha xil qof ma aha misle fanataa su-aashii labaad maxay ahayd may maxbaa ku dhex jireen mid waxay qof ma bartay midna as midda labaadna waxay ahayd siyaasadda ma baad ka fadhiisata anuu kama fadhiisan siyaasad caa waan idin sheeg si khaldan baa laii fahma si khaldan baa laii fahmo waxaan ka wadaa waxa weeye aragtida siyaasadda aan ka haysto iyo aragtida dadkaygu ka haystaa kala duwan biyaha dalkeenna in la hormariyo waa siyaasadda biyaha wey ee qaranka caafimaadka inaan hormarino isbitaallo ama inaan hormarino preventionka waa siyaasad ee qaran weeye ee ummadu leedahay marka shaqo kaste oo aan leenahay horumarkeedu wuxuu ku jiraa siyaasad macnaha waxaa weeye in la maareeyo la agaasimo oo la habeeyo marka haddaan caawa ka hadlo nabadgelyada siyaasadda nabadgelyada ila gelaysaa marka waxaa la ohanaya muxuu uga hadlayaa siyaasadda waa kii waa kii ka baxay dee noloshii o dhan baan ka baxay w marka noloshii o dhan baan ka dhacay <laughs> marka ta anigu aan ka hadlayo waxa wey ta axsaabta ya waa axsaabta wey anu wadanina maahi cidna maahi kulmiyana maahi laakiin madaxweynahayga wixii ila saxsan ee dalkayga ah waan u sheegay iyo ha u qaato qofka oo inaan mucaarad ku ahay amayaanu ku haddaa ihaahdo laakiin igama aha mid xisbi iyo mid tartan tii tartankan ka hadlayaan ya laakiin siyaasadda markaan fadhiisto waa anoo dhintay way qabriga galen dhegaysto fadhiyaba wuxuu ina soo weydiiyey caadada dumarka ma maskaxdaa xukunta mise si kaluu ku yimaadaa waxaan moodayay inaan kaga jawaabay su-aashii hore xubin jirkeenna ka mida xubin jirkeenna ka mida hadday arag tahay hadday maqal tahay hadday galmo tahay hadday kaadi tahay hadday caado tahay hadday saxaro tahay hadday hurdo tahay wax kasta oo jirkeennu qabanayo maskaxda ka imaada ee qeybta ay ka timaada waxay tahay qaybta hormones qaybta dheecaanka ayay kaga yimaadaan caadadu kaga timaadaan halkeenaan maskaxda bartamaheeda gunta aragga laga xukumo korkeeda meel god ah oo aada loo xanaaneeyo oo aad loo ilaaliyey baa waxaa la dhigay boqorka qanjirada bitutary glan baa la boqorka qanjirada boqorkaa isaga laftigiisa boqorada ka sarreeyaa maskaxda isagana isagu qanjiradiiba weli ka mid yahay laakiin maskaxda isaga ka sarraysa ayaa la shaqaysa inuu isagu shaqeeyo isna wuxuu amraa ya inta kale oo xubno ah xubintay doontaa haate garaaca wadnaheena isagaa xukuma dhididka isagaa xukuma eh, maxaan dhahaa eh, wax walbaba soo qabo caadaha ahaato ka soo qabo gabadhii uur bay qaaday gam caado male sagaalkii bilo oo xaggee caadadii aad xaggee aad amar ka yimid kan ayaa yidhi caadadan markaan idiin sheego waxaa weeye makaanka ayaa sidii beertii loo falaa markaa labadii sheegan idiin sheegay oo isku dhegay ee abiyo hooyo ayaa beerta makaanka ee inta sare saraa ah gala la sida beertii sida beertan miyigoo kale wey exactly ayaa gala markay san gelin ay weydo aabe beertan waa la falayaa waa la daadinaya waa caadadii w qofna male markay laakiin caadadii ay hesho maxaan dhahay ay hesho aabbihii hooyadii ay helaan waxaa la odhanayaa qanjirkiiba amar soo bixinaya wuxuu odhanayahay ilmaa yimid wax dambeyaa la daadin sagaalkaa bilood sugdee naasihii ka soo qabo naasihii waa naase caadiya bay leedahay sagaalkaa bilood markay dhashay yaa amarka siiye canaha sagoo caanaha caanaha sii daaya yaa sii daaya waa la mid sidai caadadoo kale wey amarkii baa soo baxay laleeyahay ilmaa yimid quudi raxmadda ilaahay lama koobi karo saaad u malaynaysaan ma aha yaa marka amarkii baa la siinayaa waxaase kuugu daran adigoo saa lagu ilaalinayo adigoo saa lagu jecel yahay adoo abuurisihii oo dhan lagaa wada hormariyey adigoo lagaa dhigay yaa intii la abuuray kuwa loogu jece macnaha loogu saramariyey ayaad haddana tahay ka ugu xun oo ugu caasi xun ayaa tahay oo aan oranayn mahadsanay xataa wasalaamu calaykum jazaaka allahu khayra eh, sheekh wax wacdiyo sama moodid insha allah jazaku allahu khayr eh, doctoorka waxaa nin baa waxayna soo weydiiyey dhiigagu waa kuwa guruubada u qaybsan a iyo b iyo o eh, maskaxda raad gaara ma ku leeyihiin qaabka ay u fikirta iyo nidaamka gurubada dhiigu xaqiiqdii meel laygu soo baray ma jirto eana saasay u fakertaa magis waxaa jira dadka gurta ku shaqeeya iyo dadka midigta ku shaqeeya unbaan idinka ilaabay inaan idinkugu daro waayo dadka intiisa badan waa midigle laakiin waxaa jira in bidixla ah in bidixla ah marka maskaxdeennu waa laba qalba ama jirkeenoo dhan ba halkaa haddaad mishaar kaga qaadid oo aad ku wado ku wado ilaa meesha ugu dambaysa wadid lug iyo lug wax walbaba labo isku isku dhigmaya il iyo il dibin iyo dib wax walba waa isku bagaysi marka maxau ahaa maxaan soo wadashay ha marka hadalkii marka ilaahay wuxuu labadan qalba ee maskaxda mid u bixiyeen dadkii dee cilmiga baaray tan xukunta kale dominant hemisphere baa nuska wax xukumayso markaa bidixduu ku yaallaa bidixduu ku yaalla marka cajiibka ilaahay jirkii markii saa la yidhi bidixdii waxaa la yidhi adugu waxaad xukumaysaa dhanka midigta midigtiina waxaa la yidhi adugu waxaad xukumaysaa dhankaa xikmadda ilaahay tanaaba u dhowee oo oo nuskan eh, carabka nuskaan xigaa oo gacantaani xigtaa ma nus walbaba la yidhaahdo may markay xambullaha intaanay soo gaarin ayaa dhammaan wixii ka yimid biixina midig aadayaan wixii midig ka yimidna bidix aadayan waaradii aan idiin aan idiin sheegay marka bidixda ayaa waxaa ku yaalla kombyuutarka hadalka marka bini aadamku laba meelood buu ka hadlaa laba magaca buu leeyahy hadalkeennu qoraal iyo oraa oraa ama qora hadda waxaan qoro miyaanu hadda lahayn haddaan maanta odhan qoro walaalo beraan kuu imanaya afkana waan ka odhan karaa dee gacanna waan ku qori karaa marka gacanta aad wax ku qortid waa taa wax ku cuntid waa ta wax walba kaaga xihan yihiin hadalkuna waa ta ku xihan yihin marka haddaa isbitaalka tagtaan oo qof vaalig ah qan gacanta midig ay ay tiraahdo hadalkuna dembu oranaya hadduu midig la ahaa sida dadku u badanya mayfata macnaha laakiin haddii gacanta midig dem tirahdo oo u guranaa uu iska hadlaya waayo combyutarkii hadalku midigtuu kaga kaga yaalla mayfata macnaha uu iska hadlaya hadalkii ka go marka qof kastoo vaali ku dhaco gacanta bidix hadduu kaga dhaco waa iska hadlayaa laakiin tii wax hadlaysay hadduu kaga dhaco ee hadlaysay ee wax lagu cunayo hadduu kaga dhaco hadalkii kalena waa go waayo labada hadal isku meel bay eh, ku wada ku wada yaalla marka taas baa keenaysa waanada ah ilmahan adigu uma aada abuurin inuu guran yahay ilmahan dhashay aada dhashay inuu guran yahay adigu uma aada abuurin uurku kala soo baxay maadaa ku khasbay inuu gur ma u yeeshay gacantan midigta ma halkan buu isagu iskaga sameeyey midigta miyuu iskaga sameeyey combyuutarka hadalka iyo combyuutarka hadalka ilmihii adaa dhalay gur buuna wax ku cunaya gur buuna wax ku haynaya marka xagga dhakhtarnimada wadaadada xagga diinta iga bashay waxaa la yihahdaa hakasbi hakasbi ya manaa gurtiis isagu hadduu rabo laba gacmoodle ha noqdo hadduu doono waayo waa la guuri siin karaa oo aabbuu khasab inta ku khasbo ayuu bidixda ka jari karaa oo midigta Eh, ku kaga dhigi karaa laakiin ilmihii dabeecadihiisii iyo dadnimadiisii dhaawac gaariyo sidii ilaahay u abuuray si aan ahayn baad adigay waxaad kaga dhigtay inuu ya uu maro oo kii midiglaha baad kula eh, kula khasabtay marka waxaa weye ha khasbinina ilmaha gurta ku dhashay hadduu doono si tartiiba maaragtay labadaba ha u yeesho ama mid keliya ha yeesho jazaahu اllahu khayra cilmiga allah u barakeeyo cilmiga allah u barakeeyo caafimaadka allah u waasiciyo caruurta allah u islaaxiyo calafka allah u islaaxiyo cimrigiisa allah barakeeyo wuu faa'iideeyey waanu inoo faa'iideyn jiray wakhtiguna wuu dhammaaday wuxuu ku yidhi annagoo intaanaan dhalan baad daktoor daktoor ahayde bal wixii kuugu yaab badnaa eed aragtay intaa dakhtarka ahayd waxaa iigu badnaa anigoo jaamacadda dalka ka baxay ayaa waxaa la yidhi ardayda maya horta sekendariyadiiba waxaa laga soo aruuriyey secondary kastaba ilaa camuud ilaa kismayo labadii ardaya waawanka ahayd inta laysku keenay baa waxaa la yidhi dhakhaatiir buu dalku u baahan yahay annakana markaa waa dhakhaatiirta ugu hororeysa wey gurub baa marka waxaa la yidhi intiinaan waa intii wanka gashay intiinaan labada wanka gasha brofesorraa laga dhigayaayo muqdisho bay joogayaanoo jaamacadda ayay ayay wax ka dhigayaan intiina kalena wasaaradda caafimaadka iyo degmooyinka iyo gobollada dalka loo qaybay marka markay dhammaatay wankii baan galay markan wanka galay waa khalad layga galo malaha khaladka iigu ficnaaba anu mar daba markaan waagaas aad baan u carooda laakiin waa daba markaan xisaabto maxaan siri wallaahi cadaalad darro kugu dhacday ta igu ficnayd laba arday oo kale ayaa la siiyey jaamacaddii anigana waa lay reebay guddi kacaan baa jiray dhakhaatiirtaan baa wada garanaysaa dalkan nala joogtee wax laygu maagay ma garanayn ina yar baan ahaa marka waxaa la yihi kacandiid baa ta kacandiid baa ta marka hooyadayna siyaad bare ay isku dhow yihiin laakiin isma naqaano anoo saddex jiray dhimatay anna weligeyba abtiba ma arag marka hadday ogaan lahayn inaan kacaanka laad kule imaba dheheenba kacandiide <laughs> imay dheheene ardaygaas baan iska ahaa waxbarta markii lay reebay walaalahay baa orday artiyaashaybaa lai geeyey siyaad barraa lai geeyey siyaad barre markii lai geeyey wuxuu ku dhawaaqay muddo yar kadib intaas oo dhakhtar uu haystay inuu kala diro anigoon weli bini aadam irbad ku mudin inuu yaro dhakhtarkaygu yahay wasalaamu calaykum waraxmatulla